الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا وانفعنا وزدنا علما قال الإمام الحسين بن الحجاج بن مسلم القشيري ليسابور رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة xibaadu lqismi bayna azawjaat haweenka laisla qabo oo loo qaybiyo nowbadooda iyo habeenada mid walbaba laga joogayo ama inta ay haween walbaba leedahay si cadaalada ah oo qayb cadaalada ah. wa bayaan ana sunnata sunnadu inay tahay an takuuna likulli waaxidatin mid walba inay u sugnaato laylatan maca yowmiha likulli waaxida laylah maca yowmiha habeen iyo maalinteeda sidaasuu hadigii nabiga ahaa calayhi salaatu wasalaam inuu hadduu haween badan qabo oo mid walbaba habeenkeeda iyo maalinteeda siiyo قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شباب بن صواب قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت بن أسلم الهلالي عن أنس أنس بن مالك بن نضر الأنساري هو حمزة البصري خادم رسول الله رضي الله عنه وأرضاه qaala wuxuu yidhi anas kaana lilnabiy nabiga sala allahu calayh waaalih wasalam wuxuu lahaa oo u sugnaa tiscu niswatin sagaal haween wa hada min khasaa'isihi sala allahu calayh wasalam wagayrihi min alambiyaa ambiyadu waxay leeyihiin fii baabi azawaaji wanikaaxi khasaa'is waxyaalo u gaar ah nabiyullaahi sulaymaan calayhi salaam ibnu daawuud calayhim asalaam wuxuu leeyahay laaduufanna alleyla tiscatan wa tisciina caawa waxaan isku marayaa sagaal iyo sagaashan haween marka ilaahay subxaana wa tacaala axkaamtiisa qaarra caam buu ka dhigaa qaarra khaas ka dhigaa oo xataa mukallafiinta aan ambiyada ahayn waad aragtay oo rabbu khusuusiyaad bay leeyihiin haweenkuna khusuusiyaad bay leeyihiin khawaas baa jirta qolo walbaba waxaa lagu kaas yeelay bixikmatin rabbaaniya xikmad ilaahay kelaya leeyahay wa watacaala ka nabigeena calayhi salaam min khasaaisihi inuu guursan karo afar haweena waxay ka badan way u bannaan tahay ayada oo xikmadna ay ku jirto dhanka dacwada iyo diinta faafinteeda iyo cilmiga qaadidiisii iyo xikam kaloo ijtimaaci ah ayaa ku jirta foofa badan amaa wixii nabigeenna aan ahayn calayhi salaatu wasalaam oo ummaddiisa ah afar haweena kama badin karo fankixuu maa taaba lakum min annisaa'i matnaa wa hulaata wa rubaaca ilaa afartaasaa loo geliya haylaan athaqafi kamaa fii musnadi axmed itirmidi wagayrihi waxaa sugnaatay wuxuu soo islaamay wa macahu casharatu niswa toban haween asagoo wata oo uu qabay ayuu soo islaamay nabiga calayh salaam wuxuu ku yidhi ikhtar minhunna arbacan wafaariq ilbawaaqi afar ka dooro tobankaasoo inta kalena sii daabiyey nabiga sala allah alay wasalam faariq afar buu leeyahay marka hadduu soo islaamo uu yidhahdo wataa wataan haweenkaygii bay ahaayeen see seeba yeeli afar ka dooraa dooraal leeyahay afar baa ku bannaan oo inta u korraysa ee liminka lagu ogol yahay afar weeyaan wixii kale ka dhaqaaq see u dooranaya ama kala horreeyee elmisa khilaafu ila alculamaa laakiin nabigu calayh salaam ma kala qaadeen ikhtar minhuna arbaca kuwii hore kuwii dambe ma kala qaadeen afar buu yiri nabiga calayh salaam doon marka wax ka badan lama ogo qofkii la imaada afar maalood ka badan waxaa la dhahayaa midda shanaad zinaad ku qantaa isagoo og oo aayaadka iyo nusuustaasi garanaayo oo islaaminadiisuna aynan cuskaynoo meel cilmiga ka fogna uuna joogin hadduu ka soo dhexbaxo magaalooyinka qofka shan haweena qabaa yurjanu muxadda shareecada haddii la tadbiiqinayo oo wax tadbiiqiya oo ehel u ala ah helo dhagax baa lagu dilayaa waa faasid marka ama rasuulu llaahi sala allah alay wasalam khasaa'istiisa waxaa u badanba fii baabi nikax masalatu alwaahiba linafsiha inuu guursan karo gabar naftiisa u hibaysay in ilaahay xaggiisa looga bandhikaaxay in afar haweenka ka badan uu nabiga guursado inuu miduu rabana uu soo dhawaysan karo tuu rabana uu turjimuntashaabihuna watuwi baa mari doonaa ayaddaasi sababteedii arrimahaasoo dhan khasaa'isii sala allah alay wasalam bay ka mid yahay ayb fa kaana wuxuu ahaa nabigu idaa qasama markuu u qaybinayo baynahunna haweenkaa sagaalka ah laa yantahii ma gaari jirin ila almar'ati aluulaa naagti ama haweenaydii hore uu ku bilaabay qaybteeda ka soo bilaabay nabiga calayh salaam ma tegi jirin ilaa fii tiscin sagaal markay ka soo wareegta mooyeen markay sagaal ay soo wareegto haddana waxaa bilaaban kow ayaa soo bilaaban sidaasuu nabiga ahaa marka waxaad garatay ilaa tiscin haddii la yidhi tun walba markaa muxuu la joogay habeen maalin buu la joogay macnaa waa saas arrintaas waa bannaan haddii ayagu codsadaan ay dhahaan labalaba habeen baan rabnaa oo uu raalli ku noqdo zawjka ama ninkuna waa u bannaan tahay hadduu dhaho maya anigu habeenkaa umaana imaani ayaduna waa leeya xaq buu leeyahy fa kunna waxay ahaayeen yajtamicna kuwa kulma kulla laylatin habeen kasta fii beyti latii midii gurigeeda yaatiha uu caawa ku qoran yahay habeenka midii ku qoran yahay gurigeeda ayay haweenku habeen walba iskugu imaan jireen oo nabiga ay jeclaayeen calayhi salaam cilmina waa ka qaadan jireen wixii tala iyo dhaqan reereedaan hadde meeshaasaa lagu wada qaybsan jiray marka mu'aanaso iyo uheshin uga jirtaan reer kulamada kala fogo reer maxamed calayhi salaam masjidkaysaa ugu wareegaysanaayeen hal meel bay wareeganayeen marka mid baad iskugu imaan gurigeeda lagu fiidsan lagu sheekaysan nabigu u sheekeen calayhi salaam halkaas haddee laga kala galban fa kaana wuxuu ahaa waa fii beyti caaisha marba marka waxaa dhacday guriga caaisha isagoo nabiga calayhi salaam ku qoran ee haweenkii nabiga iskugu imaadeen fa ja'ad waxaa timid zaynabu zaynab binti jaxshi oo xaas isa ahed haweenkii imaaday bay ka mid aheed famadda yaddah nabiga gacantiisuu taagay ilayha xaggeedii waa la isgala fadhiyaa midbuu marka zaynabu saa u laacay waana bannaan tahay dee xaaskiisii weeyo zawjadiisii weeyaan qofku haweenkiisa oo wada fadhiya oo wada jooga xataa mid si gaara waa u taaban karaa faqaalad waxay tiri haadihi zaynab caaisha hadashay kadaa nabi allo waa zaynabe gurigeediina caawa ma joogtiin haadihi zaynab zaynab way midbaa salaamaysa oo taabanaysa oo si gaar u taabatay fakafa nabiyu sala alla alay slam baa reebtay yaddow gacantiisa gacantiisuu reebtay marka salaamta iyo booqashada iyo islimaadka iyo utagidda iyo reeraha inaasabada martay wax dhan waa furan yihin laakiin midda addoomeynkeeda gurigeeda joogta midaan ahayn ooma galmoon kartid labada macaamilaysa fakafa nabiyu sal ly slam yaddahu gacantiisa buu laabtay fataqaawalataa markaasay hadal isqaabsadeen taqaawalataa taqaawala midooba midda kale hadal ku tuurtay masdhaaf baa dhacay xata istakbata ilaa ay ka qaydiyaan min asakad ilaa ay qaydiyaan hadalkooda kor u kacoo dhawaaqo istakbata iyo istakbata istakbatata marka waxaa weeyaan tanaadalaa bikalaamin radiid hadal xun ayay isqaabsadeen sadiiqitaan la aqriyo waxaa jirta riwaayo kale xata istaxabata ya xataa istaabata min alkhabab baa laga keenay oo khabwa ama bilxaaib istaxabata min alxabwa xabwada oo gurguradkiiyo oo isku boodeen maaha riwaayadeena waxay leedahay iyadu xataa istakhabataa min asakhab qaylaya caraa meeshii ka dhacday <clears throat> buuqooda waa markaa la maqlay wa uqiimati salaatu salaadiina waa la aqimay oo miskii baa lagu soo xaroonayaa gurigii nabiga calayh salaam masaajidka ma hadalkii shaqana waa la maqli <clears throat> famara abubakr abubakr sidiiq baa wuxuu soo maray calaa dalika xaalka wuxuu ugu sugan yahay ayuu soo maray soo misku socday fasamica wuxuu maqlay aswaatahuma dhawaaqooda labadoodii hadalka si dhuurfaraa isku xela iyuu maqlay fasamica aswaatahumaa buu maqlay abuubakarna dee waa caaisho aabbaheed faqaala nabigaa wuxuu yidhi halka inuu kala hadlay ukhruj soo bax yaa rasuul allah rasuul allahu ila salaa iskaga soo shaqadooda ay hadalkooda faraha ka qaadoo salaadii baa laaqima iska soo aad oo waxu ku shub fii afwaahihina afkoodana turaaba carro ku shub afkay taagayen carro intaad kaga shubto iska soo dhaqaaqayu nabiga calayh isalaatu wasalaam ee abubakar taas waxay yidhaahdeen abubakar sidiiq radia allahu canhu wuxuu ahaa nin lagu yaqaano liinu cariika dabeecad maxaano qabowgu lahaa laakiin fii mowdici shidda waxaa lagu yaqaanay meesha u baahan in adeeg la muujiyo adeeg buu muujintay radi canhu arda afka carro kaga shubi waa adag le afka carro kaga shuba kasoo tag bunada allow abubakar marka saasa lagu yaqaano dabeecaan ahaan ma ma qilafsanin laakiin markii mawaaqifta qaar ay timaado in la muujiyo adeeg iyo muxuu ahaa xasmi iyo la muujiyo xilligaas iyadaa waa lagu yaqaani caruu walow fii dalika amkira intilo badan baa jirto tan ay ka mid tahay qisatu lidda asxaaburidadii iyo mowqifka ka qaatan garanaysaa wallahi low qaatilanna man faraqa bayna asalaati waazakaat low manacuunii ciqaalan la qaataltum calaa manci aw calaa manci ayib waxaa kaloo laga fahmay ka soo baxda wuxuu leeyahay haddii meel saasoo kalea buuq iyo cadho wax jiraan oo cadho ay kacdo in dadka ayaga ah ay kala tagaan cadhada waxyaalaha ku hagaaga ay kamid tahay dadka ku dagaano ku qaloogaan soo kala tago meesha qofka haddii la qaado qofkii cadhoonaya ama qofkii cadhadaas iyada ay saamaysay ogo caradii waa degaysa fakharaja anabiyu sala allahu calayh wasalam nabigaas baxay faqaalat caaisha waxay tidhi alaana yaqdi nabiyu hadduu bogi doonaa nabiga sala allahu calay wasalam salaatahu fa fayajiiu waa imaan doonaa abu bakrin abu bakr baa imaan doona waa abaheed fayafcalu bii waa igu samayn doonaa wayafcalu bii waa igu samayn doonaa iska walbahaadaysaa hadalka aabaheed inuu maqlay khilaafka iyo muranka nabiga agtiisa ku hayaan kollay uma dayn doona abubakar aabbahe oo ay soo mari doonaanoo gacan bii gaarsiin doonaa ama waxbuu u samayn doonaa falamaa qada nabiyu sala allah alay wasalam markuu nabigu bogay salaatan ataahaa waxaa caaisha u gumaysay ka baqaysa abubakar baa soo mar faqaala laha wuxuu ku yiri qawlan hadal shadiidan daran wa qaala wuxuu yidhi atasnaciina haada waxaasaad samaynaysaa biya nabiga agtiisa waxaa ku samaynaysa oo far ugu qaybaysa sala allah alayh waali wasalam waa canaantay canaantay ku soconaysa gacan ma gaarsiinlaas waa canaantay taa macnaheedu waxaa weeyaan aabbuhu mar walbaba carruurtiisa tarbiyadooda kama weynaadaan tarbiyada aabbaha lagama weynaado mar walba waa tarbiyeen waa canaanan karaa meesh iyo qaabka ay u socdaan ee nadaamkoodana waa la socon karaa caaisha marka keliya maaha qisadii ku saabsaneyd markii ay kuusha ka dhintay oo nagaatay oo daraaddeed loo nagaaday waa kii xataa gacanta ku dhufanaya oo kelida kaga dhufanaya laakiin hadda wuu canaantay mararka qaarna canaanta yaa ka xanuun badan ficilka iyo gacanta ninkii qalbigiisa iyo naftiisuba ay nooshahay oo xishoodkiisa uu badan yahay canaanta kaga daran liannahu tacsiirtu waa bixasabi xaalati tacsuur qofka hadba la tacsiiraayo xaaladiisay ku xunta qof baa waxaa uu ka xanuunsan haddii dadka hortiisa lagu canaanto ama wa maaratay wax laga sheego lacanaanta oga badan tahay garaaca qaar waxaasoo dhan mada ah haddaad waxaasoo dhan afriso o jubto adaa iska hadlay saamaynkumma laha laakiin maxaa saamayn ku leh in la garaaco ama waxaa saamayn ku ah in xoolo laga qaado qofka waxbuu ku maaratay ku xanuunsadaa marka tacsiirtu mar walba waxay edbintu waxay la socotaa hadba qofkaasi meesha uu sidaas leelahay waa ka xanuunsanoo edabku ka qaadan karaa ka caaisha radi allahu canha canaantaasaa ku fillaatay baadu wuxuu ku saabsan yahay jawaasu hibatiha islaamtu inay hibayso oo siiso way bannaan tahay noobataha xilligeedii limaratka midda la qabay noobada waa xilligii iyo qaybtii wakhtigeedii ee wareegeedii waxay sii matarta la qabay waxay ka waxaan habeenkeeda sii hebla ana hay imaana ama ah, way duqowday ama way xanuunsatay ama sideedii maaragtay arrintaasoo dhan looga tanaasushay habeenkeyga heblaan siiyey ama adaa kuu celi ama waxba kuguma haysta hadday tiraahdo waxba dhibaataa ah male ah. waa heshiis iyo sulxi baa la yidhahdaa gaar ahaan hadday haweenaydu ka baqdo ninkan inuu furo oo u yidhahdo hadda waxay ka dambeeya kuma anfici karto oo kuma khidmayn karto ama ma ahayn naftiisaba ay kohato oo erata xoogo inuu ka yar istaagayba meesha uu furi lahaa inay tiraahdo wargurigeyga iyo carruurtayda reerkayga ka dhabixin ama xikmad kale oo ilada sida sawda oo kale nabi maxamed ah inuu furo maxay ku weynaysaa jannadii ayuu la geli lahay isku boos ay ahaan haddaa jannada hadday gasho booskii nabi maxamed calayhi salaam sawjadiisa hadday noqoto isku boos wey nabiga iyo xaasaskiisa tana waxaba oga dara marka way bannaan arrinta ayada ah wain imra'atun khaafat min bacliha nushuusan aw icraaban falaa junaaha calayhima an yuslixa baynahuma sulxa wasulba khayr heshiiska iyo sulxigu waa bannaan yahay mise lagu heshiiyo beersaa ogolaado sulxiga hadduuna ahayn in shareecada ku harimaanayo wax ilaahay xarimay aan lagu xalaalayaynin ama wax ilaahay xalaalay aan lagu xarimaynin qaala xadaanaa zuhayr bnu xarb qaala xadaanaa jariir ibn cabdilxamiid adabbi can hishaam bn curwata can abiihi can caaisha qaalad waxay tihi maa ra'aytu imra'atan ma arkin naag ama islaan axabba ilaya aan ka jeclahay an akuuna inaan ahaado fii mislaakiha dabeecadeeda min sawdata binti zamca min imra'atin haweeney ka badan fiiha ay ku sugan tahay xibdatun xoogow adeeg marka gabadhaan ka jeclaa in ayado dabeecadooda kala yeesho ma jirta bay leedahay inkastoo xoogow adeega ay lahayd min imra'atin fiiha xidda ilaa ana fiiha xidda soo arorta riwaayo kale taasaa ku caddaynaysa qaar waxay leeyihin min imra'atin fiiha xidda xiddadaasay ugu jecel tahay waxay ka wadaa karti iyo go'aan adeeg iyo casiima nafsiya go'aankeeda iyo kartideeda xagkaasaan ku raacayaaye inaan ayadoo kaa noqdo waa jeclaan laha go'aankeenna aadatan geesinimadale maa ra'aytu maakin imra'atan haweenka axabba kakalka cilbadna oo ka jeclahay an akuuna bian akuuna in aano fii mislaaqiha iyado dabeecaddeeda mislaaqu waxaa weeyaan yani masku markuu ka dhexbaxo masku markuu ka dhexbaxo maqaarkiisii hore wuu xuub siitaaye xuubka dambe asagoo la salqiyey oo kale wey dabeecaddiisaas marka nuxurka ahee soo hadhay jidhkiisa soo haray maqaarka dhabtee soo haray wdaacadii hadda ka wadaa min sawdata bidasama qofaan ka jecelahay min imra'atin haweeney iftihaa weliba ay ku sugan tahay xiddatun xogow adeeg xogow adeegna wayna heed oo dabiicad ahaan laakiin xagga kalena waxaan ka jecelahay inaan ayadoo kala noqdo ma laha qaalad waxay tidhi falamaa kabirad markay weynaad jacalad yowmahaa maalinteedii waxay u heli siisay min rasuulillah nabiga calayh salaam ay ku laheen licaaishata ay siisay markay weynaatay oy ka baqday in la furo oo ama nabiga calayh salaatu wasalaam ay u weydo ama ayay waxay tiri nabi allow habeenkeygii maalinteeda caaishaan ogu daray way og tahay caaisha nabigiinu awoodiisa aad u jeclaan maxabad iyo jeceelkuna oo wax waalid waalidoo jiri kara ninkiinu xaasasiisa kana jeclaado laakiin qismadii daahirkaheed iyo howlaha saga uu kari kara ee ku saabsan taa lama ogolo in cadaaladu ka tago habeenkeedii buu tegi maalinteedii buu tegi dhaqaalihii sidii masruufkii marashadii waid taayada laakiin maxabada qalbiga ah qofka ma hanan karee qofkuu jecel yahay iyo sababtu ku jecel yahay arrimahaasi waa umuuraha uu qofku inta badan unan hanan karin qaarad waxay tiri yaa rasuul allah rasuul allahu qad jacaltu yowmi waxaan maalintaydii yeelay ninkaa kuu ahaaday licaa'ishata caaisha fa kaana rasuulu llahi sala allahu alay wasalam wuxuu ahaa yaqsimu kii qaybiya licaa'ishata yowmayn laba maalmood yowmaha maalinteedii ay laheed iyo wa yowma sawda sawda bintu zabca maalinteedii weyey maanta ay lahayd labadaasuu nabiga alayh salaam ile xaqeedu ka tanaul qofkuna xaqa uu leey u ka tanaasuli kara say u bannaan tahay halkaanu sameeyo ayib laakiin bishardi waa inuu wiilkuna ogolaado hadduu yidhahdo ninkii maya arintaysaas igu socon guriga iyo reerkaygiima uu dhaho xaq buu leey xadaana abubakr bin abi shayba qaal xadaana cuqba bnu khaalid xaw xadaana camru naaqid ibnu bukayr qaal xadaana aswad bnu caamirin qaal xadaana zuhayr ibnu mucaawiyata aljucfi xaw xadaana mujaahid bn muusa qaala xadaanaa yuunus ibn muxamadin qaala xadaanaa shariik shariik ibn cabdillaahi naqaci saduuq buuli laakiin dhinaguma hayo xasanka xadiidka xasanka ragga wariyeen ayuu noqon lahaa laakiin ixdaafna waa saxiix marka waa mutaabaca lagu keenay kullum dhammaantood anisha waa kuusoo sheegay muqadimada ya u ku dhihi jiray rijaanu isnaadun janba isnaad isnaadun janba isnaad xikmad iyo cilo iyo sabab daraanteed anu keeno kujiso marka xadaana shariik ibn cabdillaahi wanafaciyu kulluhum can hishaam bay ka wariyeen hishaam ibn curwa bi hada alisnaad ana sawda ku saabsan sawda lamaa kabirad markay weynaatay ku saabsan bimacnaa xadiidi jariir dhammaantoodna jariir ibn cabdillaahi dabbi ayay mutaabacinaya mutaabacadu taamaw wasaada fi xadiidi shariik shariik xadiidkiisa wuxuu ziyaadiyey qaala wakaanad awal imra'atin tazawajaha bacda walidaalika wakaa shariik marka qayaal waysa ka mid ah ibn cabdillahi naqaci wa kaanad waxay ahayd awala imra'atin haweenayda ugu horraysay oo ama islaanta ugu horrayso tasawajaa nabigu u guursaday bacdii anay gadaashay bacdiyadaas sawda ma bacda caaisha ay ahayd mise bacda khadiija wa qabla caaisha ayaan isku hayaa waxay u badan yihiin oo riwaayaadkii iyo siyarkaba inuu nabiga calay salaam markii khadiijo ka dhimatay wuxuu u horreeya u guursaday ay ahayd sawda bintu zamca riwaayadan wahmi baa lagu tilmaamaa wahmi wa shariik bn cabdillaahi riwaayada ziyaadadiisa oo la yimid shariik wahm min shariik qaarkood waxaa isku daya culamada inay jamciyaan wa kaanat awala imra'atin tasawajaha uu guursaday bacdiidaasi ee bacda nikaaxi wa caqdi caqdiga iyo nikaaxa markii la dhaho caaisha kaga horreysay wa qabla alhijra caaishada nikaaxyadoo lix jira laakiin markii laga hadlaayo inuu nabiga calayh salaam aroosay oo uu galay sawdaa kaga horraysay oo sagoo sawda nabiga calayh salaam laga tahay yuu madiino soo degay قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت waxay tiri kuntu waxaana aqaar midii masayrta calaa allatii haweenkii baan ka masayri jiray wahabna hibeeye anfusahunna naftooda lirasuulillahi nabiga calayhi salaam usoo hibeeyey haweenka nabiga intay u imaadaan ba nabi allow nafta iyadoo ku hibeeyey guurso ayaa ka masayri jiray waaquulu waxaan dhihi jiray watahabul mar'a naag miyaa hibayn nafsaha nafteeda sharafteedna waxay oga dhaceen ma naftooda inay hibaynayaan maa maxay waxay samaynayan ku ceebayn jiray hayre iyo maseer bayna ka tahay falamma anzala allahu caza wajal markuu ilaahay soo deji turjii man tashaa'u minhunna mid haweenkaasi haweenkaa midaad rabta dib baad u dhigi karta akhir dib baad iskaga dhigi kartaa wa tuwii ilayka xaggaada usoo dumi kartaa man tashaa'u midaad rabtana waman midii ibtaqayta aad dalabtay miman casalta kuwii aad markoola iska fogaysay midaad dalabtana waa soo dhowaysan kartaa aayadda marka soo degtay qaalad tiri caaisha qulta waxaan wallaahi maa araa rabbaka rabbigaa ma arka ilaa yusaaricu laka wuxuu kuula soo degdegayaa fii hawaaka jaceylka waxaad cesha yaani rabbiguu ku waasiciyey oo umuurahaada ciriiri oo dhan buu kaa ilaaliyey oo xaaladaada oo ilaahay kuu sahlay oo midaad rabtana waad soo dhawaysan midaad rabtana waad iska fogeyn xataa midda aad fogaysan aad ugu soo ceshan kartaa baa lagu yidhi marka sidaasay leedahay ilaahay baa khayr kula doonay oo ku jecel marka haweenku uu qabay waa lagu tilmaamay kuwa mawhiibaadka la yidhaahdo nabiga naftaad u hiibeeyana waa lagu tilmaamay oo tuji mantashaa minhunna kuwa ku hiibeynaya aad guursa ku leh taarata dib baad iskaga dhigi kartaa si celi kartaa iyadana waa lagu fasiraa qaala waxadaanaahu abubakr bin abi shayba qaala xadaanaa cabda bnu sulaymaan can hishaam bn curwa can abi curwa bn zubayr can caaishata um lmuminiin radi allahu canha annaha kaanat taquulu waxay dhihi jirtay amaa tastaxyii imra'atu naag miyana ka xishoodaynin tahawi hilayn nafsahaa nafteeda lirajulinin xata anzla allahu caza wajal uu soo dejiyey turjii man tashaau minhuna watuwi ilayka man tashaa waman ibtagayta miman cazalt aayaddaas waxay soo dejiyey faqultu waxaan idin rabbaka layusaaricu laka wuxuu kuunasa degdegaa fii hawaaka jaceelkaada waxaa jeceshahay ayuu ku sahlaa oo ku fududeeyaa ku waasiciyaa ayay leedahay yani yakfifu kaa fududanayaa uwasicu calayka bilumuuri umuurtana waa ku waasicinaya qaala xadaana isxaaq bn ibrahim alxandali wmuxamed bn xaatim qaala muxamed bn xaatim xadaana muxamed bn bakrin akhbarana ibnu jurayj akhbarana cada cada ibn abi rabax abu muxamed alqurashi mawlaahum almaki qaala xadarnaa waxaan xaadiray maca ibni cabaas cabdullaahi ibni cabaas annagoo la socon janaazata maymuuna maymuuna bint alxaaris alhilaaliya zawji nabiyi nabiga calay salam waxaa siisii bisarif meeshaa sarif la yidhaahdo waa meena maka ka fogeyn tanciim bay u dhowdahay tanciim ayay u dhowdahay halkaasay ku dhimatay min garaa'ibi taariikhi wa ladaa'ifi taariikh wa cajaa'ibiha meeshaas ayada ah waa meeshii nabigu ka koray ku guursaday cumrat sanadkii toddobaad hijrada ayuu nabiga calayhi salaam ku guursaday maymura bint alxaarif meeshaas sarifa reer madiina madiina deganay kadibna maniyadii iyo geeridii waxay ku qabatay sarif bacda arbaciina sana oo ziyaada dutaraadka meelaas aheed dhimata marka waa waxyaalaha muwaafaqaadka iswaafaqay ka mid tahay meeshii uu ka dhacay qaraxii iyo zawaajkeedii ayay murugtii iyo geeridiina ka dhacday geeridiina ka dhacday kalafog waana meeshay degareedeed nabiga alay salaam iyo guryahe madiina u ahaa maka abdulaadkeeday ku dhimatay radia allaahu canha wa ardaaha ka qayb gallay buu leeyahay mujaahid ee cadaa ibn abi rabax ibnu cabaasna waa nolaga socday faqaala ibnu cabaas baa wuxuu yidhi haadihi zawju nabiy waa nabiga calayh salaam zawjadiisii xaaskiisii wey faidaa idaa rafactum nacshahaa naxashkeeda markaad sariirta meydka aad qaadaan ood kor u qaadaan falaa tuzaczicuu ha dadajinninoo haligligina walaa tuzaczicuuna waa fasiraysaa haligligina dhaqaaqaajin iyo gergeriirin iyo dadajina loo baahnayn walaa tusalsiluu haka geriirinina warfuquu u dhimriya si degan u wada fa inahu kaana cinda rasuulillaah rasuulka agtiisa inahu shaani kaana waxaa cinda rasuuli nabiga agtiisa calayhi salaam tiscun sagaal haween ayuu nabiga alay slam ka dhintay oo qabi jiray fa kaana yaqsimu li amaanin sideed buu nabigu u qaybin jiray markii dambe oo midowda habeenkeeda iyo maalinteeda walaa yaqsimu ooma qaybin jirin liwaaxidatin mid sagaalkii ka mid a midna qayb buula siin jiray oo iyada tanaasushay oo xaqeeda ka tanaasushay oo iska dhaaftay qaala cadaa wuxuu yidhi allatii midda a laa yaqsimu ugu qaybin lahaa safiyatu bintu xuyay ibnu akhbar bay ahayd wa hada min awhaamihi radi allahu canhu cadawaham midda uu nabiga u qiiminayn xadiis saxiixo mawsuula oo mutasil had soo maray oo ah inay ahayd sawda binti zamra ma aha zayda ma aha safya ma aha qaala xadaana mxamed bnu raaficin wacabdi bni xumaydin jamiica can cabdirazaaq can ibni juraydin bi hada isnaad wazaada qaala cadaa wuxuu yidhi kaanat aakhiruhunna mawdaa midda ugu dambaysay geerida bayna ahayd maatan waxayna ku dhimatay bilmadiina marka haddii la yidhaahdo waa midda hadda qisada ku socoto maymuuna ah ayadana wahmi bay noqonaysaa waxay ku dhimatay sarifka ku dhimatay laakiin haddii la yidhaahdo waxay ku dhacaysaa zaynnimadii uu safiyadii uu yidhi laa yuqsibu uu yidhi safiya loo wadaa sax weeyaanoo madiina kudhimatay madiina ku dhimatay baabu wuxuu ku saabsan yahay istixbaabu nikaaxi daati diin midda diinta u saaxiibkaha in la guursado ayaa wanaagsan oo sunnaah haweenka siyaalo badan baa qofku uu reerka asaanta uu guursan rabo ayuu wuxuu ka fiiriyaa ama guurka sabab u noqda mid nidaatudiinka shareecadu kugu darsatay oo dardaaran iyo nasiixo iyo waana ah ayay kugu darsatay wixii kale waa dooqaadi adiga wixii ay kula qumaata xadaanaa zuhayr bnu xarbi maxamed bn muhana alcanas wacabaydulaahi bnu saciidin qaaluu waxaydin xadaanaa yaxya bnu saciid can cubaydillaah qaal ahbaranii saciid bn abi saciidin can abi can abi hurayrata can inabiyi sala allahu alayh alih wasalam qaal tunkaxu lmara naag waxaa loo guursadaa liarbacin afar shay afar khaslo ayaa loo guursadaa dabeecad baa la sheekeynaya iyo dadku waxyaalaha ay daneeyaan ee ma aha sidaa afartaas u guursada oo afartaa in laga helaa ma aha camal waxaa laga hadlayaa sideedaba ninka markuu naa guursado afarta mid ka mida oo mukafiriya oo ku khasabta inuu guursado limaaliha xoolaheeda waa ku xumbaartaa sidaan xoolada oo xooluu alaab u wadataa ninku waa ku guursadaa bal xoolaheedaas inuu ugu dhowaado amuraheedaaba iska hagaagsano culays badan batan kaa soo gaari mahaye waa loo guursadaa walixasabiha ah waa loo guursadaa sharafta iyo nasabkay ka dhalatay iyo dad wanaagsan iyo ehel wanaagsan bay ka dhalatayna ayadana waa loogu dhowaadaa walijamaaliha dhabankeediiyo quruxdeedana waa loo guursadaayo wallahi ayadaa quruxsan ayasoo wixii kale aan fiirinayno quruxdeedaasna waa looga daba dhacaa walidiiniha diinteedana waa looga waa loo guursadaayo inay leedahay akhlaaq iyo dabeecad iyo diin iyo akhlaaq ay leedahay walidiiniha waa loo guursadaa afartaaba dadku way ku xumbaartaa inay gabadhu guursadaan laakiin shareecadu hal afartaa ka miday kugu waaninaysaa wixii kale wax lagu daala ma aha fafar ku liibaan intaad guursato waxaad ku liibaantaa oo wafri iyo faa'iidaad ka heshaa bidaati diini midda diinta u saaxiibkaa tarabat abo taribat yadaaga gacmahaadu carrada iyo turaabtaa ku dhexeene taribat yadaaka midda diintale diinta waxaa laga hadlayaa waa qof muslima oo akhlaaq diiniyadu oo kitaabka iyo sunnada iyo diintu ay ku weyndaayo cilmiga waxaad dhici karta qof cilmi badan in qof cilmiga uu ka diin fiican yahay marka liaktariha cilman lama dhihin ee lidiiniha baa liihi diintu hebel waa mutadayin haddaad muqasho isagoo oo intii yareen haysto ku hagaagay ayuu wuxuu ka fiicnaan karaa mid cilmi badan ayuu ka fiicnaan karaa ah bidalika waa isbaxa kala duwan hebel waa sheekh iyo hebel waa wadaad qaar baa kala duwan mid wadaada wadaad inta badan waxaa la dhahaa qofka toosan baa la dhahaa yaa wadaad la dhahaa hadduu sheekh yahay ama cilmi leeyahay laakiin cilmigiisi una ku fiicneen taas waxba ma tarayso calaa kulli xaal sida ninkaba marka laga hadlaayo uu nabiga calayh salaam u yidhi idaa ja'akum man tardawna diina wa khuluqa diintii iyo akhlaaqdii iyo midanna waxaa la yidhi fadfa bidaati diin waa tadayun tadayunka waxaa weeyaan waa iltizaam waxaa la yidhahda iltizaam iltizaamu shareeca qofka shareecadu inuu ku iltizaamo oo shareecadu ay hagayso oo shareecadu uu ilaalinaayo oo diinta markaa agtiisa ku weyntahay taas weyaan akhlaaq iyo dabeecad maley fadfa bidaati diin tarba yadaa yani waa ka wa khasaari ama waa waxoogo caraana weeyaan caradaada gacantaada caraha ku dhaceen maal baad u guursatay maalkaas waxaa laga inuu laaweynayna kibriyada ama ay maaratay kuguba addoonsato oo kugu canaado ama hadda xoolihii markii la waayo lagu kala tago xasabka iyo qabiilku asaga waxba kuuma taro iyadaa unbaa ismudan tihiin jamaalka iyo quruxdu waxaa dhici kartaba inay tiraahdaanoo dhabankan leh ya ma nin baan weyn ay tiraahdo ama ardaalladu ay mar walbaba ay haweeyaan oo indhaha kusoo taagaan haddayna diin ay isku asfurta ayna lahayn diin ku askurato quruxdeeda hadayna lahayn oy quruxdeeda bannaan ka dhigto qayaxayso inta badan inay ku fidnoodo lagu fidnoodaba dhacdaba marka waa inu diin ay leedahay walibaasu taqwa dalika khayr markaas taqwada qofka markuu leeyahay taasaa wanaag iyo khayr ku jira walow haddii irto suuradeedaba iyada saasii ahaanani qaala xadaana xadaana maxamed bin cabdillahi bn numayr qaala xadaana abi cabdullahi bn numayr qaala xadaana cabdilmalik bin abi sulaymaan can cadaa ibn abi rabax ahbaranii jaabir bn cabdillaahi buu yidhi qaal tazawajtu waxaan guursaday buu leeya jaabir imra'atan haweenay fii cahdi rasuulilah xilligii nabiga calayh salaam oo noolaa falaqaytu waxaan la kulmay annabiya nabiga calayh salaam baan la kulmay faqaala wuxuu gu yidhi yaa jaabir tazawajta ma guursatay su-aalaha noocaasoo kale asaxaadi ma guursatay migoorba ma garooba ma a fuduul kalaa ma noqonayso gaar ahaan dadka kalsoonida ka dhexayso way isweydiiyaan islaam ma guursatay ha magoorba su-aala noocaasoo kale waa iska caadi maa hadduu qofku de kalsooniha isku qabaa laba qof qaala qultu waxaan nacam waan guursaday nabi allow qaala bikrun ma gashaantida guursatay am tayib mise carmali qultu waxaan tayibu mid carmali aan guursaday garooda qaala fahallaa bikra war maxaad gaba gashaantada guursaday tulaacibuhaa aad la ku ciyaarta qultu waxaan yaa rasuul allah ina lii akhawaat gabdho walaalahayaa ayaa jira aabbahana waa kii ku shahiiday gabdho walaalahay oo ilaa sagaal gaari riwaayo toddoba riwaayad ayaa ayaa joogto yar yara bashaartimo iyo madax kala horeeya faqashiitu waxaa ka baqay an tadkula inay gasho midan bikaarada ah baynii aniga iyo wa baynahuna gabdhihii aniga gabdhihiina kala dhex gashaa ka baqay oo ayadiibaa iga teeda gabdhihii oo gabdhihii kawahaybtoodii waxoo dham ayadaa kaga mashquulo ama ayba igu dirto oo gabdhihiiba ayada dhaxlaarada inoo gasho waxbaa u qaban weyne tanaa ka baqay midda bikaarada maxaa garoob waxaa ugu talagalay inay gasho daxdaamada si wanaagsan u gasho gabadha gabdhihii ay u shamayso oo u qabayso oo tarbiyayso oo hooyo u noqoto ayaa u guursaday jaabir fiil radi allahu canhu yani tanaasulkiisa iyo wanaaggiisa fiir gabadhii uu guursan lahaa wuxuu oga tanaasula oga tegey limaslaxati akhawaatihi gabdhihii walaalihiisa maslaxadoodii iyo dantoodii iyo duruuftoodii u fiiriyey gabadh ka weyn oo ay waalidnimo ku fiirin karaan oo ayagana maaratay wax ka tarbiyan karta oo u qabin karta u shaqayn karta iyo mid ayada lamid ahoo gabadh oo ayagoo kaa ah oo laga yaaba inay baan hadal kala qaadan waayaan oo khilaaf daxdooda u imaado mar walbaba tanuu marka wuxuu yidhi wixii aad ku weynaad ku weyn tidid gabadh garooba si gurso saa garoob qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaam fadaaka idan marka waa kuu fiican tahay sax wey ina almarata haweenayda tunkax waxaa loo guursada calaa diiniha diinteeda wa maaliha xoolaheeda wa jamaaliha quruxdeeda fa calayka bidaati diin midna diinta uu saaxiibkaa guursatani badyadaan gacmahan carraa ku dhaceen haddii kale waa kasha laay weeyaan baabun wuxuu ku saabsan yahay istixbaabu nikaaxi midmir in mid bikaana oo gashaatayaa la guursado inay wanaagsan tahay tarbiyadaadii bay qaadan oo wixii aad u keentay waxaad u samaysay ku qanci oo muxuu ahaa waa qof aan meelo kale kula aadayn oo kula fafarinay meesha garoobka ay laga yaaba inaabad ku keeni weydaan waa qof soo arkay oo meelkaa soo fiiriyey markaa mar walbaba indhaheedu in meel kale u taagan yihiin baana dhici karta warkaadana ay leedahay war la qabo xiisa maleh markaad la hadasho oo waxaa ka baxana ay ka ognahay inaad tiraado adadambeed wa warkaada waa kaa soo reegan ya warkaada waan ognahay ilmigaa maamahadaasa soomaalidu dhahaan oo dameeraha ku saabsan dameero aad baa lagu maamaahay dameerowada warkaada kaa soo reeya oo ka timid daninka dameerta wado xag xag xag buliidla la arkinta markay umaado inuu dameer waday mar horaa si ogaada xaq weyna lahayn ayib mamaha kalo dameerta ku saabsan yeeshay kara dameer hooyadeed isku haleyn haye mid saddexa keena dameerley ee ku dhacday koyna waa ugu baya saddex haye mid kala ya wadamada ingiriisna haye ya ya gabal ninkii lahaana walaabsana haye taa waa xamida waa waa la qabo caam mana qabo haye mid kala jirta haye dameerley dadka la xeer maaha taas waa caam dadka la xeer maaha kullay sida ku timid وهكذا نعم ها المحقق السلام اي هذه صلى عليه اه انت وقصتها زمان ابو كلوري ما كان يوز هيا يا لما نعم على المتخيل عندك تربطات intaa ku mia hay kuwa kala hesha waaya wax kastaba ahaatee fiican tahay waxbay ku imaataa farka way ka dhuntaa qarna way u dhuntaa iyadana waa waa ugu cusub saxiix meeshuu ilahay wax ka wado nimada wya ka dhaada ayadu way jirtaa aad wallaahi xumaada daberaha ya ya dameerta dameerta yadaa geeda jadisa iyadaa burruqne a ah, iyadana waa jirtaa waaya mamamaa kale dameeraha kusaabsan soo maad intaasoo mamaa waa jiraan ayb xageen mareyna dabeerta noot eh? istixbaabu nikaxi bikri xadaana cubaydullah bn mucaad qaala xadaana abi mucaad bin abi mucaad qaala xadaana shacb bn xajaaj an muxaarib ibn dihaan muxaaribun ibn dihaan an jaabir ibn cabdillaah xar bn disaar sadus yabnu cabdillahi bn camr bn xaraam qaal tazawajtu imra'atan waxaan guursaday naag faqaala lii islaam baan guursaday dadku soomaalidu way kala duwan yihin qaar baa naag ogoleen tazawajtu imra'atan islaam baan guursaday ama naag faqaala lii rasuulu llah nabiga calayhi salaam baa ugu yahay tazawajta ma guursatay qultu nacam qaala bikran am tayiban ma gabar misaa garoo qultu tayiban qaala fa ina anta min alcadaari walicaabia xageed kaa martay min alcadaariyi gabdhaha gashaantimaha ah iyo walicaabiha ciyaarteeda walucaabihana waa la sheegay candhufteeda iyo cadyadeeda ay qaala shucba fadakartuu licamar binu diinaar baan u sheegay xadiidkan faqaala qad samictuu min jaabir anaa ka maqlay siduu muxaarib binu dinaar oga maqlay wainamaa qaala wuxuusan yidhi faallaa jaariyatan tulaacibuha wa tulaacibu gabadha adda ciyaartoo kula ciyaarta xog sameeyey nabi sal allahu alay wasalam wamaca dalika rasuulku lam yatasawaj min annisaa'i alabkaar ilaa caaisha caaisho kelima guursaday nabigu wax bikaara bashaartay marka waxaad garanaysaa xikam kaluu fiirinaya ma ahayn keliya shawad iyo waxaas nabigu xasha arrinta waa ka fogaya sala alay wasalam ee waxay ahayd xikmada dacwada weliba kusaabsan abuu sufyaan buu guursaday wuxuu ka guursaday nabi la yidhaahdo bani musqalaq oo dagaal dhex maray wuxuu ka guursaday nabigu bani israa'iil safiya bintu xuyay qaraabanimaduna waxay keentaa isu soo dhowaansho iyo dadku inay maarata xasaasiyaadka iyo xumaantu ay ku baaba'do oo dadku ay wax kala isqaabsadaan dacwadaasu nabigu islaafsiisa dacwadii didaeed reerkii qaraaba noqoteen sidii hore sheekaduma noqonayso qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya wa abu zahraani sulaymaan qaala yaxya akhbaranaa xamaad bnu zayd bnu dirham can camr bnu diinaar can jaabir bni cabdillaahi ana rasuul allah ana cabdallahi cabdulaahi ana cabdallaahi cabdallaahi bn camr bin xaraam waa almujaadid halaka waa dhintay waana shahiiday si qiimo badan u dhintay wa taraka tisca banaat sagaal gabdhood buuna ka tegay oo uu dhalay aw qaala sabca banaatin toddoba gabdhood fatasawajtu imra'atan baan guursaday buu laha jaabir markaa waa bihi dhimanayo nin dhallinyaroo doob u ahaa gabar baan guursaday tayiban garooba ah. faqaala lii rasuulula nabiga calayh salaam baa igu yidhi yaa jaabir tasawajta ma guursatay waa dambe oo safar la yahay oo la socdo qaala wuxuu yidhi qultu nacam waan guursaday qaala fabikum amtayi waxaad garanaysaa haweenka nabiga calay salaam saxaabadiisa intay aroostaano midna lagu guursado in waxba ka ogaan jirin waxba ka ogeyn ilaan buumurinta faraha badanna ma jirin nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxba oga arkaynin haddii aan loo sheegin fafikrun am tayin abikaaraan mise garoob qaala qultu bal tayin garoob yaa rasuul allah qaala fahalla jaariyatan waxay guursan marika tulaacibuhaa kula ciyaarto wa tulaacibu kula ciyaarto tulaacibuhaa ant adaa la ciyaarto tulaaciu hiya kula ciyaar aw qaala tudaaxikuhaa aad la qosasho wa tudaaxikuka kula qosasho qaala qultu lahu waxaan ku iri ina cabdallaahi halaka aabbahay waad ogtahay waa kii dhintay yowma uxud wa taraka tisca banaan sagaal bandhood bu ka timi oo sabca toddoba wainii karihtu waxaa nacay an aatiyahunna inaan u keeno oo ku soo biiriyo toban kaga dhigo ow aji'ahunna oo taquumu calayhina umuurahooda u dhunta wa tuslixuuna hagaajiso shalladii iyo gabadh weeyaane in loo shalleeyo oo timaha loo hagaajiyo oo la qabeeyo la baro wax badan u baahanta qaala fabaraka allaahu laka u duceeyey nabiga cala salaam tanaasulka iyo jiri carruurtaas walaalihiisa siduu u korin lahaa ayaa halka ka didday fabaaraka allaahu laka allaha kuu barakeeyo waana duco in qofka loo duceeyo guursaday hadyigii nabiga ka taha calayh salaam baaraka calayka wajamca baynakm alkhayr aw qaala lii khayra khayr buu yiri nabiga alayh salaam wa fii riwaayati abiabiici abirabiic alcataki tulaacibuha wa tulaacibuka wa tulaacibkuha wa tulaacibka قال وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمر بن دينار عن جابر بن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بها نكحت يا جابر مبوسة وساق الحديث إلى قوله امرأة تقوم عليهن إن مبوسة طبعا هويلي وقنت أو تمسكوهن وشغيسا وشغيسا لأن هو يعني ilmaheeda haddaan laga warhayn oo la la hagaajinin waxbadan baa ka halaabaya qaala wuxuu yidhi asabta nabiga alai salaam sax baad tahay waad asiibtay sawaabtu baad alla asiibtay khiyaarnimo iga dheh walam yadkur maa bacdu inta ka dambaysay oo tulaacibaa iyo masheeg riwaayada waadda kalaa sheegay riwaayadinku marka waa kala ziyaado badan yihiin intuba sax wey qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala akhbaranaa hushaym ibnu bashiir can sayaar sayaar bnu wardaan ibn wardaan alcanazi can ishacbiy caamir ibnu sharaaxiil ashacbi can jaabir bni cabdillaahi ibni camr bni xaraam radia allahu canhuma qaal kunnaa waxaan ahayn buu yidhi maca rasuuliillah nabigaa la socday sala allahu alayh waalih wasalam fii kazaati duulaan arrinta runtii usoo dhacaysa doorjay usoo dhacda waxaa kamid ah cinda salaati cala rasuuli calayhi salaatu wasalaam inaan la fudaysanin salaada salliga nabiga sala alla alay wasalam inaan la fudaysano waa cibaadada ugu qiimo badan ilahay lagu dhawaanay gaar ahaan waxaan si gaar u baraarujinaya waxaa laga daayo qaabka reebagaalinta ah ee samiga nabiga calayh isalaatu wasalaam la fuudaysanaya marka lagu sallinayo xataa sal alay wasalam sal alay wasalam aadaan saxma rasuulku wuxuu yhi sal alay wasalam sala allahu calayhi sal alay wasalam aad baad arkaysaa rabbiha carabkeena waa arrintaa wax umada dhamaan sala allahu alayhi wasalam sala allahu calayhi wasalam meel ah, u ordima jirto toban jeer buu ilahay u salimaya wax ka weymaa jirto ya ducadaada kale in la aqbali waaya laga yaabo lakin middan aad nabiga ku saliday waaba lagu aqbali toban baa lagu siiyey toban ayaa lagu siiyey ilahay xaggiisa lagaga saliyey salliga ilaahayna waxaa weeyaan dikruhu fi malai lacla malaa'igtii buu kuu dhex sheegaya oo kuu ammaanaya oo kaga raadli noqonaya dhexdooda subxaana wa tacaala sala allah alay ali wasalam nabigeena qaal xadaanaa yaya ibnu yaxya hushaym sayaar qulnaa ibnu wardaan baa la dhahay canas can shacbi caamir ibnu sharaaxiil can jaabir bni cabdillaah qaal kunaa maca rasuuli lahi sal allahu alayh ali wasalam fii masaaj nabiga duulaan baan la soconnay falamaa aqbalnaa markaan soo gadoonnay tacajaltu waan derderay calaa baciirin neef geeloo lii an inaan lahaa qaduufin socod yar neef geeloo socod yar oo batii'u mashi socod gaaban ayaan saarnaayoo dar waxaan rabaa inaan derdego oon durba ambeeyana tago oroos buku cusbaa oroos buku cusbaa oo xiisaa haya fa laxiqanii waxaan isoo gaaray raakibun qof wax saaran oo khalfi gadaasheeda socdaoo fa nakhasa wuxuu qubeeyey baciirihii neefkii geelahaayoo saarraa bicanazatin ul kaanad macahu u watay waxaan ka gadaashi dambe oo iftigayga laga soo qudaynayo u lagu qudaynayo waayo kalna inuu la hadlay nabiga calayi salaam waa kuna waa maxaa kuu dhacay iftigan ay u dhaqaaqila oo socon loo inaan dedegaan rabay markaasuu nabigu nahasa baciirii bicanazati canazada ul ul buu uu watay nabi watay yuusaa uu qubeeyey kaanad macuuhay markaasaa fafalaqa iftigii haddiiba la taabtay ushir nabiga barakadii nabiga aaya min aayaati rasuul calayh salaam barakadii nabiga calayh salaam ushii haddayda taabatayba indalaqa baciidii waa dhaqaaqay ka ajwadin maa shayka ugu wanaagsan anta adigu baraayan cadalatumnabibili geel geel socdo oo sugnaynaya oo sibca u socdo waxaad aragkiyo u ficnaa ayuu sugnayo oo socday faltafatu markaasaan saa u fiiriyey qofka ratigii ii daaweeyey faidaa ana birasuulillahi oba rasuulka ilahi sala alla alay slam ana maca rasuulnabigaba nabigabaisdal socdaba faqaala nabiga wuxuu yidhi maa yacjuruka ya jaabir inaad degdegaysay oo ratiga la xarkunaysay waa lagu arkay maxaad la degdegaysa xagee maxaa dhacay qultu waxaan yaa rasuul allah inii xadiidu cahdin ninku cusub baan ahay bicusin aroos faqaala wuxuu yidhi abikra ma gabar baad aroosatay tasawajtaha guursatay am tayiba mise garo qaala qultu bal tayiba may garoobaya qaala wuxuu yidhi hallaa jaariyatan way ku dhaaftay maxaad gabar guursan wey tulaacibaad la ciyaarto oo tulaacibaad kula ciyaarta ilamiddan garoonka waa naa weyn oo kababa qosmin gartide oo ciyaariyo waxaasoo dhanna waa ka soo marmoostay mid gabadhoo hadda kula ciyaarto oo aqalyarinimadaada isku toosan tihiin agusaoy qaala falamaa qadimna almadiina marka waan soo sheegayna sababta ka xambaartay waa rabi lahayn laakiin halkaasaan fiiriyey qaala falamaa qadimna almadiina markaan magaaladii madiina gallay dahabnaa waxaan damacnay linadkula inaan gallo dirba toos magaaladii waan kusoo baxnayba inaan gallaan damacnay faqaala wuxuu amiiruu suga suga halka edajiya magaalada kulaadkani baa la degay xataa nadkula leylan habeenimaan gelaynaa ishaan xilliga ishaha xilligaasaan gelaynaa kay maxaan u dirdageynaayo loo geli waayo kay tamtashida shay u samaysato ashacita midda basaasan watastaxidda ay u xiirato almuqiiba midda laga maqnaa ninkeedu ka maqnaa ay timaha hoose u xiirto gabadha haddii reerkee ninkeeda ka maqan yahay gurigu waa sidax yaxsan yahay ayadu sida isu hagaajin isuna hagaajinaysa shamladii madaxa iyo timihii iyo wixii o la iska jari lahaayo wixi o dhan ninka intaas noqday waba isku mashguuli mayso oo arrin la ogyahay dhaqaan oo la yaqaano marka nabiga alai salam wuxuu yidhi masaan usoo dhaqan qalab u telefoon ma jiro warab naga soo horreeya ma jiro haddaan aan dhaqno reerkii oo kala daadsan iyo islaantii oo kala hagaagsanay timaheedii waxaan fiicnayn oo aan nadaafaddeeda hagaagsanay ayuu ninkii u gelaya banafku markaa banafo waxaa dhici karta meesha kala tagba inuu dhacdo islaanta jaceylkeedii maxamadeedii ka baxo uu gabadhi ka boodo kala tagba meesha imaado ayaa la eegay ama waxaana jeclaan ilmihiisa ku dhacaan markau gabadha fursada la siiyo hays hagaajiso markaasay baa la maqlay wararkii baa la maqlay rasuulka iyo waa kuhagay soo degeen tu walba markaasay gurigeeda u dhaqaaqaysaa howlaheed arrimaheed ayay dhexgelaysaa qaala falamaa markaa cishaa'an buui haddii habeennimada riwaaya jirta oo nabigu waxuu nahiyey in ninka uu reerkiisa ku soo guura habeennidu isagoo safar ku jira oo safar u maqnaa waa goorma marka la diidan yahay arrintaas haddaan laga warhaynin haddii laga warhayo sidan oo kale meel muuqatuunkale markaasaadee fursad uu siiyey inta laga diyaarinaya reerkii dhibaato male habeenima hadduu galo haddii talefoonka uu soo uu haysta uu idhaahaaye habeenimaan kusoo beegnahay baskii waan soo raacay habeenimuuna soo gelinaya magaaladii saantaasi waxba qaba maha warkeeda waa haysataa gurigeedii sii hagaagsan intaa baskuu soo socdo sii hagaajinaysa ninka habeenima hadduu imaado wixii laga cabsanayo ma yaalo waa waxalba waa diyaar qaala xukunku sharciga ah wixii mucallala ah oo macquululmacna ah alxukmu yaduulu maca cillatihi kol haddii macquululmacna uu yahay oo macnihiisii wax la garan uu yahay macnahaas laga cararayo markuu zuuro xukunkii baa zuuri markuu imaadaan xukunkii baa imaanaya waa saas waxaa loo diida duruuqa waxaa loo diida haddee laa tantashidu shacita walaa tastacidu lmuqiiba isma diyaarinin haddii la helo inay warka helaan khalaas qaala wa qaala wuxuu yidhi idaa qadimta jaabirow degdeg baa kaa muuqda dadkaad reerka gashay guriga tagto falkaysalkays isla jirsati amhil amhil tartiib tartiib kays kayska waa kays caqliga la yidhahda laakiin si caqli iyo deganaan ay ku jirto arrintaada u qaabilo gurigii markaad tagtay reerkii gabadha cusbeed ee adiguna darin dhalinyaro aho himigiisii iyo muxuu ahaa hilowgiisi meesha barayaad ahayd guri markaad tagto gabadha si degan oola macaamo waxaad watagi kartaa iyadoo caado qabta alla boodi markaa uuna u boodi iska hobso caadadu qabi kartaa soon faraba ayay qaldaynaysaa oo qaldayda ku jirtaa gabadh xanuunsan baad tegi kartaa caqligaa shaqeeyo saas wey waxaa adigu kugu taagan maha fiirinine falkays salkays baa lii maxamed ibnu muhanna nabiga alai salam marka naasixulamiin buu ahaa waa la talinaya reerkii wuxuu dhaqmi lahaa iyo ku fiican iyo waayaalnimadii caqligii ayuu ku kabayaa xaddadanaa maxamed ibnu muhanna alcanaza abu muusa qaala xaddadanaa cabdulwaabi ibn cabdilmajiid aqafi qaal xadana cubaydاllahi can waad bnu kaysan can jaabir bn cabdillahi radi allah canhuma qaal kharajtu maca rasuulilah nabiga magciisaan baxay calayhi الsalaam fi khasrati dulla faadaa bii jamali irtigii baa ila daahay oo dhaqaaqina waayey faataa calaya waxaa ii yimid rasuulullah nabiga calayh salaam oo gadaal socday faqaala li wuxuu yidhi yaa jaabir qultu nacam qaala maa shaaba qofku waxaa kaadiyaha ku reebay qultu waxaan adaa bii jamali irtigii baa ila dib dhacay oo waacya waaba noogoo socod buu waan haray fanazala nabigaa degay faxajana waa garaacay bixijanihi ushiisii ugu garaacay xajanahu waa qudeeyey nakasahu oo wuxuula dhaca ugu dhuftay bimixjanihi ushii nabiga calayh salaam mixjanka waa usha bakoorada la yihahdo kallocsane wax lagu soo qabsaday wax lagu qaato bakooradii nabiga calayh salaam uu lahaa markaasuu duma qaala wuxuu yiri nabigu ikafuul hadda marka marka marka hore inuuna ogeyn u arkayn inuu ka warheeray usha kadibna la hadlay kadib kadib la yiri intaba waa dhici kartaaye farakibtu intaan markaa aragtigii la daaweeye la cilaajiyey cajis xun baa ku jira waxbaa ku dhegana waxba haysta nabigaa cilaajiyey calayhi salaam malakada nabiga waxay taabatay gacantiisa iyo ushiisa waa balakoobi jiray falaqad ra'aytuni waxaan is arkay markii dambe akufuhu rirtigii dhaqaaqilaa ee socodka gaabnaa aniga oo ka reereeyo xal rasuulla nabiga inuu la dhadhaafo calayhi salaam ayaa ka reereebaya qaala faqaala nabika sheekaa la galay waa waraysta faqaala atasawajta ma guursatay qultu nacam faqaala abikra am tayiban ma gabadhiisaa galo qultu bal tayib qaala fahalla jaari maxau kuusan were fulaaciba kuciyaarto fulaaciba kuciyaar qultu ina liya akhawaat gabdha walaalahaya jira waxbadtu waxaan jeclaa an atazawaja idan guursa imra'atan tajmacuhunna aruuriso wa tamshuduhunna u shamaysa wa taquumu calayhina umuurahooda dhan u qumta qaala amaa in qofku waa u tanaasuli karaa gabadh waa ka tegi karaa lixika min uqra taasaa kamid tanaa kamid tana kale iyo arrimo kale uu fiirinaya oo u yeeli karaa qaala amaa inaka qaadimun waxaad geli doontaa magaalada faidaa qadiimta markaad gasho falkays falkays si degan si degan caqli caqli aqla shaqay uma qaala wuxuu yidhi atabiicu jamalak su'aalkaana weydi ragtigan makadi qultu nacam riwaayo kala imaan doonta inuu yidhi waa laka yaa rasuulallah waan ku hibeeyeyba ugu dambayntii uga soo qaaday markii ugu celceliyey qultu nacam haa faishtaraahu minii biuuqiya hal wuqiyada a arbaciina dirham afartan dirham wax lagu miisaamo buu ahaan jiray ayuu kaga siiyey luuqiya wasmacida kida uma qadima rasuulu llahi sala allah aleh wasalam nabiga magaaladii buu galay waqadimtu bilqadaad ama subaxdii baan galay waxa reebay lama garanin jaabir dadkii kale casarkii maqribka way galeen cisho waqadimtu bilqadaad faji'tu lmasjida masaajidkii baan imaaday oo nabiga calayh salaam la agdegay fawajadtuhu waxaan helay rasuulka calayhi salaatu wasalaam calaa baabi masjidi masaajidka baabkiisa isagoo jooga faqaal nabigaa wuxuu yidhi calayhi salaam al'aana xiina qadimta mahaddaad socotaa soo gashay qultu nacam haa qaala fadax jamalak iska jiibdaa ragtiga oo wadkul gal masaajidka oo fasalli ragcatayn laba ragcadood tuko safar haddaad tahay laba ragcadood masaajidka bilow oo ka soo gasho qaala fadakaltu waan galay fasallaytu waan tukaday marjactu maryaa ku soo noqday fa amara bilaalan lacagtii rugtiga ee arbaciina dirham ee madiina lagu siin baa la yidhi asagana wuxuu yidhi ama madiinaa rugtiga ku gaari oo shaqsigaasuu dhintay madiina la gel rartigii inuu wareejiyo rabaa silimihiisina uu soo qaato lacagtiisana soo qaato orodoo jaabirow rartida tasasiida salaada tukatay haa bilaal u kalbaaliya bilaal baa howlahaas lacagaha nabiga iyo xisaabahaas iyo oreedkaa gacanta ku haya fawazin lii an taamara wuxuu amray taamara bilaalan buu amray an yasira lii ii miisaamo uqiyata ha uqiyad ii beego oo lacaga ah. fawasara lii bilaalan waa ii miisaamay faarjaxa fi lmiisaan miisaankiina waa in rajixiye waa in siyaadiyey saasaa nabiga lagu yaqaana deynihiisa bakrigii qaalinkii ninka qaaligu ka daysaday wuxuu nabigu calayh salaam siiyey rabaaciyan khiyaaran rabaaciyan khiyaaran inti ka welkii oo qormacaayoo qiimo badan ayuu siiyey nabiga alay salaam de qofka deyna aad ka qaadno wax waraysa waad ugu dari kartaa shartiise ma aha shardi lama ogolo oo hadduu ku yidhahdo iisoo shikeen wax ziyaadaa ribay noqona ma banaana faarjaxa fi miisaan waa ii ziyaadiyey qaala fantalaqtu waan tegay falamaa wallaytu ziyaadadaasi meel dhuxuxinaya weligii way ooli jirtay wadana ka dhintay yomlxaqa falamaa wallaytu markaan jeedsaday oo shirmahii intaan qaato lacagtaydii aan ratiina welijoon dhaqaaqay qaala nabiga wuxuu udculii jaabir jaabir igu yeera saxaabadii joogtay jaabir u dhawaaqa udculiintu waa laga dhawaaqay jaabir ou soo dhaqo faqultu waxaan siriini isagaa isla hadlaaya alaana hadda yaruddu calaya aljabala ratigiisa oo celin doonaa walam yakun shay shay ma jirin abraabo ilaya ka nacbaa minhu ama neefkaa geela ah waxa ka nacbay mujir markaa idiya ka baqay inuu leeyahay warka cisha rintigaada iska waan ka noqday lacagti keen faqaala nabiga wuxuu yidhi qud jamalaka rintigaada qaado walaka damanu lacagtiisana adaa iskale lacagtiina qaado rintiina qaado ayuu nabi sal alla karamka nabiga deeqda nabiga ka mideen calayhi salaatu wasalaam marka jaabir weliba riwaayo kale abtigiiba ku xanaantay oo yirseedatii u gantay halkaa rinti u dhaheedeen oo wax kala min haysanin marka nabiga calayh salaatu wasalaam waxaasoo dhan kalankiisa ka weyn intigii iyo lacagtii waa iskugu daray qaala xaddaana moxamed bin cabdilacla qaala xaddaana muctamar bnu sulaymaan ibnu dakaan qaala xaddaana qaala samictu abi aabahaasna waa sulaymaan ibnu dakaan atayni qaala xaddaana abu nadra wasmu mundir almundir bnu malikin can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma qaal kunaa waxaan inakay masirin socod maca rasuulillah nabiga aan la soconay calayhi salaatu wasalaam wa ana calaa maadixin neefkeedaa saararati naadix waxaa lagu bixiyay dee waa lagu dhaafsadaa oo biyaha lagu dhaafsan jiray oo beeraha lagu waraabin jiray nadix lagu waraabin jiray rati bay waa dameedkeedaa saaraay inamaa huwa fii ukhriyaati innaas dadku u dambeeyaa neefkaa saaraay oo socodgaamadiisii safartii iyo dadkii aan socdoo dadku iga reebay qaala wuxuu yidhi fadaradahu rasuulullah nabiga calayhi salaatu wasalaam baa garaacaya oo qaala nakhaso waa qudeeyey urahu qaala bishayn waxbu ku qudeeyey kaana macahu ciise eedoo mixjab ushi uga tufta u qudeey oo u muday qaala fajacala wuxuu guda gelay bacda dalik markaa ushaa nabiga ay ku dhacday kadib yataqadamuun naasa dadkii o dhan inuu ka hormarayo yunaasicunii waaba ila dagaalayaan xataa oo waa ila murmaya yani yunaasicunii waa ila xarbinaya xataa inii laa kufu waa reer nebiga irtiga asagaa ama waa asaga waa i xoogayaayo xarigii buula jiidanaya xataa inii aniguna laa kufuhu waan reerreebayaa suna u dhaafay ciidankii iyo nabiga calayh salaam nabiga alayh salaam qabashadiisii ilah ku daaweeyey qaala faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi atabicuuni atabicuuni ihii maiga gadaysaa bikada wakada katiga maiga gadi intaa intaas waa uuqyad wallahu yakfiru laka ilahay waa kuu dambi dhaafeen waa hadal wanaagsan oo ay yaqaaneen afkooda ku badnaawo saasaas muyeel allah kuu dambi dhaafeen qaala qultu huwa laka waaban ku siiy yaa nabi nabi allo waa xishooday waxbaan kaa gadan inuu doono maya nabi allo iska qaado qaala atabicuuniihii maiga gadanaysaa bikada wakada wallahu yakfiru laka kuu dhaafeen qaala qultu huwa laka yaa nabiy allah maya siadaa iskale qaala waqaala lii atazawajta bacda abiika markaaga kama yeelin hibadii nabiga calayh salaam kaana yaqbalu alhadiya wayufiik laakiin maanta nabiga calayh salaam wuxuu jeclaystay inuu neefkii iyo wixii laga galay labadaba uu jaabal iskugu daro ayuu nabigu jeclaystay calayh salaatu wasalaam waana dhici jirtay hijradii nabiga markuu maga gahaajinaya isagii abubakar laba neef oo geelah oo abubakar uu si fiican u cayiriyey diyaar gareeyey ayuu yidhi nabi alla biamanin lacag baan ku qaadanaya marka nabiga su-aal weydiiye wuxuu yidhi tazawajta bacda abika aabbaha suu dhintay ma guursatay qultu nacam haa qaala tayiban miyaad guursatay garoban bikra gaban qaala qultu tayiban garo qaala faallaa tazawajta maxaad guursan weyda bikra tudaaxibuka kula qosasho watudaaxibu aad la qosasho watulaacibuka kula ciyaarta watulaacibu aad la ciyaar qaala abu nadra wuxuu yidhi fakaanat kelimatan hadal bay ahayd yaquuluha almuslimuun yakfirullahu lakadaas hadal muslimiintu ay aqoon jireen bay ahayd ifcal kada waxaa samee wallah yakfir laka kuu dhaafee hadalkaas hadal fiican wey wallah yakfir laka maca allaha tusaadif saacata alijaaba saacata ijaabada waa fana dhici karta marka waquuluu linaasi xusnaa ayay soo gelaysaa hadal wanaagsana dadka loo dhaho baabu khayru mataaci dunya adduunyada mataacdeeda iyo alaabadeeda waxaa ugu khayr badan almar'atu saalixa naag wanaagsan oo saalixan qaala xadadana maxamed bin cabdillahi bin numayr hamadan qaala xadadana cabdullah bin yaziidin qaala xadadana xaywa xaywa bnu shureex qaal abarani sharaxbiil ibnu shariikin anahu samica wuxuu maqlay abaa cabdiraxmaan alxubali wasma cabdulahi bn yaziid almuxaafiri abu cabdiraxmaan alxubali cabdulahi bn yaziid yuxadiu asagoo ka warramayo can cabdillahi bni camar ibnu xaraaq cabdullahi bni camar ibnu alcaas ibnu waa'il isahmi radia allahu canhuma saxaabiy ibnu saxaabi min alcabaadilati alarbac buu ka mid ahaa cabdullahi bni camar ana rasuula allah nabiga calayhi salaatu wasalaam qaal wuxuu yidhi addunya mataac diin waa unkagu alaab iyo wax lagu yar raaxaysa wa khayru mataaci wax iska dhammaanayo mutaacu noolaha lagu yarnasan wa khayru mataaci dunya alaabta adduunyada iyo raaxadeeda waxaa ugu khayr badan almar'atu saalixa naag wanaagsan saalixa oo ilaahay xaq saalix waxaa la yidhahdaa qofka xaqi ilaahayna guta xaqi addoomahana guta u xaq u lahaana xaqala guta marka gabadh ilaahayna ku toosan diinteeda iyo cibaadada iyo ku toosan midkeedana saalix u ahoo ka dambayso maari u ah kaasaa u khayr badan buu nabiga sala allahu alay alih baabu marka waxay soo gashaa fi dunya xasana bay soo geli rabbanaa dunya xasana xasanada adduunyada waxaa ka mid ah almar'atu saalixa haweenay saalixo wanaagsan oo diinta kugu kaalmaysa oo danahaadi iyo duunyadaadina ku hagaajisa oo duriyadaadii carruurtaadii iyo ehelkaadana ka maarata hagaajisa sacaadaday ka midta sacaadatu dunya dhiibanta adduunyada ka midta baabul wasiya binnisaa haweenkii oo loo dardaarmo oo la waaniyo oo laga maaratay wixii dhibaato iyo xaaladdoodii qalloocooda liska maaratay laydhah laga laabo waxadaanii xarmana binu yaxya tujayba qaala akhbarana ibni wahbin cabdullahi bn wahbi almasri qaala akhbarana yuunus bn yaziid ilayli can ibni shihab suuri muxamed qaala xadaanii ibnu musayib saciid ibnu musayibin can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allah alayh waalih wasalam wuxuu yidhi ina almar'ata haweenaydu waa haween oo dhan ka badaci feel oo kale wey wa isla dhaamaan mooyeene sidaasay haweenku qalloocula ku wada jiraan abuurkooduna qalloocaasa feel qalloocsanba laga abuuray xadiis saxiixa saabit can rasuulilah sal slam idaa dahabata haddaad damacdo haddaad tagto tuqiim waa inaad toosiso qallooceedii kasartaa waa jebinaysaa lafdan toosin dadka yihahdaa ka war lafti dee bafbay dhiway shag marka qallooca haweenkuna waa saasoo boqolkiiba boqolkiiba helaysa wain taragtaha haddaa iska dayso istamtacta waad ku raaxaysan bihaa ah, haweenaydii wa fiiha cawd ayadoo qallo eedu wadata ayaad haddana wixii dheefaana ka qaadan oo dheefteedana ka heli laakiin qallocdu waa isa jira mar walba marka ayadoo hagaagsan boqolkiiba boqol baan rabaa inay ku soo baxdo macnaheedu waxaa ka dhalanaya inaad jabiso ila waxaad la toosin karin baa tiri waan toosini haddii kalena inta fiicanna ka qaado oo kaga raaxayso oo kala macaamil inta qalloocsanna kaga sabir haddii kale furin u وxadني زهير بن xب وcبد بن حmayd kiلaahma عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري عن بن أخي الزهري زهري walaalkii wiilu dhalay oo maxamed bin cabdilaahi la yidhahda maxamed bin cabdilaahi ibnu muslim ibn akhi zuhrigaas ugu badan ayuu ku imaadaa zuhri walaalkii wiilkiisii ayaa la yidhi maxamed bin cabdillaah magac nabiga calayh isalaatu wasalaam iyo magacii aabiin ayuu leeyahay saas u iloodin maxamed bin cabdillaahi zuhri can camii adeerkiis adeerkiisa hadda waa ninkii zuhri la dhihi jiray masadaas saxaanka ku lahaa waa sana dhaho moxamed bin cabdillaahi bin cubaydillaahi bin shihaab azuhri can camih bi hada isnaad milahu sawa kaa qaala xadana camr bn naaqid ibn abi cumara maxamed bn yaxya walafdi ibn abi cumara qaala xadaana sufyaan can abi zinaad can acrad can abi hurayra qaala abi hurayra wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allah alayh ali wasalam wuxuu yidhi inama'ata haweeneyda khuliqad waxaa laga abuuray min diracin reer ilahay qur-aanka wuxuu ku yidhi khalaqakum min nafsin waaxida wa khalaqa minha zawjaha ilahay wuxuu naga abuuray hal nafta waa aadam calayhi salaam aadamna wuxuu ilaahay ka abuuray sawjadiisii xaaskiisa meeshii laga abuurayna waa lagu sheego feedhiisi wamaa daalika cala allahi bicasiis haddii aadam dhooba laga abuuray in xaawana laga abuuro feedhi aada laga jeexo oo halkaa deena qof xaawo la yidhahda soo baxdo qudrada ilaahiyada waxba kuma aha awooddiisa waxba kuma aha dayib khuliqad waa la abuuray oo min dilacin wa ina acwaja shay shay waxaa ugu qallooc badan fi dilaci feedhara ku saabsan aclaahu meesha u korraysa weliba feedha meesha u korraysa ayaa waxay ku darsatay qallooc iyo jireex daqiiqnima saa haddaad u taabato waa qallooc waa deegtaatana bash way jabaysaa saasaa laga abuuray in dahabta haddaad mar daba aad tagto marka tuqiimuu inaad toosiso kasabta waad jebinaysaa wain taragtu haddaad ka tagtana lam yazal ka zuuli fadi fadhi inay qalloocsan tahay marka qalloocaasi ka bixi maysee seed yeeli istawsuu binisaai khayra bal xagga wasiyada iyo khayru sheegga iyo nasiixada u badiya hadday kaa sahli xalaysana markaas bacadu xakama min ahliha xakama min ahliha xakama min ahliha u bixiya marka maraatibtaa la soo sameeya maanta qur-aanka oo halla la waariyo halaga haajiro hala edbiyo marka dambena ha loo bixiyo dad lagu kalsoon yahay oo naasixiin ah oo howlahaas dhex gala wixii ka dambeeya marka barakamada bay noqon kartaa waxadaanii ibraahim bnu muusa araazi qaala xadaanaa ciisa yacni ibnu yoonas ibn abi isxaaq asabeeci qaala xadaanaa cabdilxamiid ibnu jacfarin can cimraan bin abi anasin can cumar bn xakamin can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allah alayh ali wasalam wuxuu yidhi laa yafrak yuunan kohanin kohanin oo micin muuminun muumin muminata gabadh muuminadoo xaaskiisi ah in kariha minhaa hadduu ku nacoo ku kohdo khuluqan dabeecad radiya minhaa wuxuu uga raadi noqon aakhara dabeecad kale ou qaala kayra middaa uu ku naca midaan ahayn dhanka xunun ha fiirinine haddaad dhanka ku aragta dhankaa un haddaad bubuuriso saahona kuu tuurine dhanka fiicanna ka fiiri dhanka xunun ha fiirinine ya ya anunaqda xadana camru naqd bn abi cumar ya nasaman arin in almarata xuliqa min daaxi lam tastaqiima laka calaa dariiqa wadaba kugu tosnaan mayso sina kugu toosnaan mayso boqolkiiba boqol beeraysa dhinac badan bay ka fiican tahay lakin dhinaca waxadidka aad waxba ka bedeli karin fain istamtacta biha hadaad ku raaxaysa istamtacta biha waad ku raaxaysa biha cawd wain dahabta tuqiimaha waa toos wain dahabta haddaad tagto tuqiimaha toosiso kasartaha jabisi oo ka sumaa jabinteeda talaaquha wey jabintu waxay noqon inaad furto xadadana abubakr bin abishayba qaal xadadana xusein bnu cali can zaa'idata bn qudaama can maysarat bnu camaar maysarat bnu camaar can abi xaasim salmaan alasjaci can abi hurayrata dawsi can inabiyi sala allahu alayh waali wasalama qaal man kaana yuuminu billahi walyowmi alaakhir ninkii ilahay aakhira rumaysa faidaa shahida amran amar markuu xaadiro umuuraha ka mida falyutakalam bixiira ku hadlo owle iskula iska aamuso talaadka horba ku jirta waxbaa laga hadlaaya ama khayr ku hadalma iska aamuso wuxuu hado waxaa la xaadira istawsuu binnisaa haweenkana u dardaarma khayr faina almar'ata haweenaydu khuliqad waa la abuuray min dilaacin feer wa ina acwaja shayi shay midka ugu qalloc badan fi badci feeda ku saabsan acmaahu meesha fara wey in dahabta haddaad antuqimkasarta waa jebinaysa wain taragtu haddaa iska dhaaftan lam yazal ka suugi maayo axwajan uu qallocsan yahaye istaw suugimisaan khayra khayr u dantaana waxadaanii ibraahiim ibnu muusa araazi xadaanaa ciisa yacni ibnu yoros ibnu abi isxaaq asabeeci qaala xadaanaa cabdilxamiid bnu jacfarin can cimraan bin abi anasin can cumar bn alxakami can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alay ali wasalam nabi wuxuu yihi laa yafrak muminun min caranin yuuna ku hadin muؤminatan gabadh muؤminada in keliha minha khulqan hadduu dabeecad ku kohdo radiya minha wuxuu uga raadi noqon aakhara mid kale ow qaal غayrahu mid kale oo midkuu ku jeclaaday aan ahayn midkii ku nacay aan ahayn ayuu ku jeclaanay qof dhamaystiran male dhanka fiican ka fiiri wey waxadaثna maxamed bn muثنى qaal xadaثna abu caasim النabiy الضaxaaq bn mkhrji qaal xadaثna cabdالxamiid bn jacfarin qaal xadaثna cmraan bn abi anas can cmar bn xakmin can abi hurayra can nabiy sala اla alay sl baabu lowlaa xaawa haddaynan xaawo jirin waa ummuna xaawa umulbashar baa la dhahaa sida aadamba abulbashar loo qoro lowlaa xaawaa haddaynan xaawo jirin lam takun mayna khayaanteen unfaa mid dhadiga zawjaha ninkeedii naag ninkeeda mayna khayaanteen addahra weligeed addahra yani sanadko dhan weligeed xadaana haaruun binu macruuf qaala xadaana cabdullaahi bnu wahbin almasiri qaal akhbaranaa camr bnu xaarian ana abaa yunusa abaa yunus basnu sulayn sulaym ibnu jubayr abaa yuunus mawlaa abi hurayrata xadaahu can abi hurayrata can rasuuli illaahi sala allahu alayh ali wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi lowlaa xaawaau fakhalaqa minha zawjaha qur-aanka ku sheeg idxaasi iyo aadam zawjadiisii laga abuuray laakiin magaceeda qur-aan ma sheegin magaceeda qur-aanka ma sheegin maxaa sheegay sunnada nabiga alayh salaatu wasalam marka dadka dhahaya magaceedu meel ugu sheegay ma laha waxaa weeyaan waxba kama jiro xadii saxiix bal aan rasuulillah xaawaa la dhihi jirta sunniya xaawaa bay dheheen liannahaa ummun likulli xayin qof kasta oo nool hooye u ah sunniya xaawaa magaalada jida waxaa ku taala maqbara xabaalo maqbaratu ummuna xaawaa maqbarata halkaasi ku xabaalanteeda ku leeyihin waa usuura xaqiiqa ma jirta نأخذه من الجد جد جدة الجدة وهي إليه في المحاوى نسأل الله عز وجل والله أعلم لكن مقبرة أمنا حواء الحرام قال حدثنا هارو لولا حواء لم تكن أنثى naag mayna khayaantay zawjaha daar weligeed mayna khayaantay waxaawaa markaa waxoogow ka dhacayoo wixii ka dhacayoo khiyaamada ahaabaa shumigii iyo faraxii gabdhaheedoo dhanba ay raaceen hooyadu waxay la imaato aruteedaarunteedana way samaynayaan ee gabdhaheeda marka qisadaas waxay yidhaahdaan sababta khiyaanadaas hadda laga hadlaayo ma aha khiyaanad gobasha ku saabsan kalla waxaasha nabi ambiyada ka mid a ah, haweenay uu qabo iyo xaaskiisa weligeed xamaan goboleed iyo goboldhaaf mina samaynin cismada ilaha ilaaliya ka midka ah. dayibaatu liayibiin wadayibuuna liayibaat dadka wanaagsan ambiyada iyo saalixiinta dayibaat wanaagsan bay leeyihin xataa nuux calayhi salaam iyo luut laba udhaxaasoo la yidhi taqaarataahuma kufri iyo gaalimo abaldiido kala wey mooyeen xagga gobasha iyo cifada wax dhibaataa soo gaari ma jirta cafiifaad bay ahayd marka waxaa la leeyahay xaggaas waxay samaysay xaawa waa kii shaydaanku soo dhexdhacay malacuun buu ahaa shaydaan wuxuu aadam oo naftaba la gelinin buu yuu go'aan gaaray aadam naftaba la gelinin oo qalfoobo iska oo markii la abuuray oo la suureeyey muxamed ka maran muxamed ka maran muxamed ka maran markaas salamaa ra'ahu ajwaf markuu arkay inuu yahay wax joof leh ayuu yiri meel laga galo oo laga laga saameeyo waaleed <clears throat> santu gadgeli afku gadgeli santu waa gelaya soma nabi alay salam ina shaydaana yamitu fii khayaashimi marka israada wey afka suudada santaasaa lagu yiri afku kaa gelaya hada ina shaydaana yadkul yajri min aadama jradani qalbigu fariisanaya waswaas xanaasa weeye marka halkaas asagoo halkaa nabi aadam lowla alla abuurin buula markii la lacanaday oo amarkii ku diiday amadiido la yimid la lacanadayna waa kii ku dhaartay inuu dhinac kasta oga imaanayo waxaan xagga kale dhinac kasta oga imaanayo midig iyo midix iyo hod iyo xidar korka kaga imaan kara oo malaa'igtiibaa korka haysata looma ogolo waa lasoo dejisa marka hadduu waswaas bilaabay ee jannadiga lagu jiro aadam yaxaawo u yimid aadan mudakari waaye oo yidhi hal adulluka calaa sijaarati alkuldi wa mulkin laa yagnah wuxuu ku qanciyey xaawa xaawa la soo qaadatay arrinkii ka qaancisay waday waday waday waday xataa akala shafaa ilaa geeday ka cunaan khalaas geedii markay cunayn baa markaas waxaa dhacay isbedel weyn baa dhacay isbedel weyn baa dhacay marka hore asturka iyo qabeen oo dhan baa bannaanka yimid oo qayaxday cuquubadii u horraysay lagu ciqaabo wey qaadanaantu waa cuquuba ciqaab inay haweenku isaawiyaan oo iska adxidaan xijaab ka tagaan isqaawiyaan ama raggu isqaawiyo hadda waxaa bilaabata raggi inay meelaha qaar dowladihii islaamka ugu fiicnaan ee suudiya ka mid ahaa la yahweeya soo baxay wixii adduunkii hore ugu sheegayay bay hadda hiigsanayeen oo hadda ay hiraadayaan doo qaawinadu waa ciqaab iyo cuquuba markii ilaahay ku caasiyey baa lagu ciqaabayaa ah. aadam rabbahu faqawa uma ijtabaahu markuu toba keenay yaa dib hadadaa loo soo dunay oo ilaahay uu radiyey subxaana wa tacala bixiyey mashaahid waxaa weeye xaawo arrintaas iyo kiiskaas qayb bay ku laheed arrintaa markay la timid shumigii ka dhashay wuxuu noqday jannadii lagu noolaa iyo barwaaqadii iyo nicmadii lagu noolaa macsiyadii dembigii la galay in adduunyo dadka la keenay oo dhibaatada aragta lagu qabo dhibaatadan aragtay ina laka anlaa tajuuca fiiha walaa tacra waanaka laa tadmur fiiha walaa tadxabani waxaad cunta ka walbahaari mayso waxaad cunta ka walbahaari mayso waxaad saaxnada saaxata ka walbahaari mayso noloshaado dhanba waa mutawafir markaa markii arrintaasi mukhaalafadan la yimid adduunyadan dhibka badan yaa layidhaha iyo ka dabaasha wakaas shumu macaasi baa la yidhahdaayo dhibaatada jimicsada leedahay waxay saamayn ku yeelan kartaa furuucdaada iyo nasrigaada iyo duriyadaada iyo abtirka dambe ku afkasanay ayay dabada la gashay markaa xaawo gabdhaheedidaa waxay sii qaateen arrintii inay raggi ku salliidmaan oo ragga ay meelay ku leexiyaan oo hadalla intii sameeyaan ay meela ay shirqoolaan xataa qaala subxaanahu wa tacala inna kayda kunna cadiim arrintaas marka waa waa shumul macaasi baa قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام السمعاني قال اخبرنا محمد بن راشد عن امام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره waxaa صaxiifatu hamaan can abi hurayra siduu ku wariyaa intii markaa shaahidkii kasoo qaatay hada ma xadaana abu hurayra can rasul ilah sal slakara xadiida minha waxaa ka mid a kan hadda waqaala rasuulu lahi sala allahu alay wasalam lowlaa banuu israa'iil reer banuu israa'iil haddaynan ahayn falkii xumaaye ku dhaqaaqeen hadduunan ahayn lam yakbut dacaam cunto mala halaawdeena ma urayn cunto may urteen walam yakriz ilaxam hilibna ma ureeno ma suuroorin walowlaa xaawaaw haddayna xaawo jirinna lam takun untaa naag badiga mayna khayaanteen zawjaha ninkeeda adahra weligeed marka tan garana xaawe banu israa'iil markuu ilaahay uu ku manaystay almanna salwa walmanna almanna wasalwa hirib <laughs> bisiri oo ilaahay uu siiyey oo maxaan badan oo shibira ah ayuu ilahay usu markii tiiha ku oo la oo la oo la wareego markii oo afxumadan keli waayo oo ilahay isu taageen oo min arrimallahi jacl oo muuse kala dhex taaga loo imaanayo ah, cijdi iyo sanad iyo wax saas oo kala ah kamaa lahum anmaad waxanwaa ee dhibaataya duruufuma ay ku noolaayeen ay ku hayeen qoladii reer masaare ee fircoon iyo qowmkiisii laga badbaadiyey gobnimaday u soo baxeen baa dib in xumaan agu noqdaan iyo gunnimo ayaa looga maara waayey mar walba qallo markaasaa ilaahay subxaana watacaala axkaamay oo tiir ku sii daayay waa la guuri maantao dhan baa calamadu la socon casarkiiba markii la joogo hala dagal dhaho waxaa la tagaya jabadii jabadii saaka laga soo guri baa la taagayahay barwaase waa kaldana guura ilaahay subxaana wa tacaala muusa oo kariimullaahi ah iyo haaruun walaalkii ah dadka qiimaha badan baa ku dhex jira marka iyagaasuu ilaahay ku ilaalinayay cidkina waa laga dallaalimeeyey oo dabool baa loo saaray malab iyo hirib bisil oo qiimo badan macaana waa lasiiy waxaa li sacuna meel alla meeshaad maraysaan buu iusoo di'iye hiribkaa iyo malabkaasa dhuuqaaniyo ha kaydaysanina markaas waxay bilaabay inay meel dhigtaan inuu xamli waya laga yabaayo waa oray halkaasu ka yimid cuntadan uraysa sideeda iska ahaan lahayd maadada wax urinaysaba mama dhacdeenba ilahi waxba ma ureen ma ureenba lowlaa banu israa'iil lam yaxdusi dacaam walam yaxnisi laxm ilina ma suurayn walowlaa xaawaa lam takun untaa zawjaha dahra wa alhamdulilah tawfiiq sala allah wasalam